bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi أجmaعin الthاني ina وأna lلtwkiidi wlakina lلاstidraaki wkaأna lلتashbiihi aw الظn walayta lلتmني walacala lلتraji aw الإshfaaqi aw التacliili fayansibna الmbtda sma lahuna wyarfacna الkhabra khabra lahuna musanifka hadda inta wuxuu noogaga hadlayaa nawaasikhdii mubtadaha iyo khabarka midoodii labaad marka athaani wuxuu ugu magacaabay kaana oo saddex iyo tobanka ahayd iyo saddexdii xaraf oo musanifka yihi mulxaqaatu bilaysa ama mushabahaatu bilaysa hal qeyb u ka dhigay hal qeyb wuxuu uga dhigay min xaysu alcamal ay mid ka yihiin oo mid kastaba tarfacu lmubtada isma laha wa tansib lkhabra khabaran lahaa laakiin min xayثu ticdaad iyo macnaha way kala duwan yihiin kaani akhawaadkeedana xuruufay asmaab eh, maxay ahay afcaal bay ahaayeen ma alxijaaziya iyo laa iyo laatana waxaa weeyaan xuruuf marka haddii lakala bixiyo midkii saddexaad ay noqonaysaa oo la yihahdo nawaasikda mid kasta waa mustaqil binafsiha marka eh, maa iyo laa i laata iniga akhawaadkeeda meel bay ka shabahaan oo xuruufnimaday iska shabahaan nawaasikhnimada waa iska shabahaan camalkay kula duwan yihiin maa i laa i kaana waxay ka shabahaan min xaysu alcamal iyo nawaasikhnimada laakiin waxay ku kala duwan yihiin kuwaasna afcaal waa midane xuruuf waa marka musanifku waxau leeyahay athaani midka labaad ina ana waa oo litowkiidi u sugnaaday macnaha iyadoo ay nawaasikhdan yihiin oy mubtadihii iyo khabarkii ay nasakhayaan yaa laakiin inay mubtadihii wax usoo kordhiyaan waay litowkiid waa inay ahaadaan walaakinana lilistidraaki laakinana waxay leedahay istidraag wixii oo lasoo reebto wa kaanana litashbiihi bay leedahay aw idan walaytana litamanii wixii oo macnaha shallaayta weeyaan walacalana litaraji bay leedahay wixii la rajaynaya inuu dhow yahay inay dhacaan aw ilishfaaqi cabsasho aw itacliili cilayn saddexdaas macnaa lacala loo isticmaala marka macaanidoodii markuu sheegay wuxuu ri fayansibna almubtadaa mubtadihi way kordhigaan isman xaal uu yahay lahuna lihadihi alaxruf wayarfacna alkhabara khabarkana way godaan khabaran lahuna xaal uu yahay waxaa la leeyahay khabar asigoo ah macnaha waxaa weeyaan cagsi kaana oo kaana maxay ahayd tarfacu lisma wa tansibu alkhabar kuwaana waxa waaye tansibu lisma wa tarfacu alkhabar oo ina allaha samiicun alileh kuwaan sidii kii hore loo lahay wa kaana allahu samiican loo cagsigeeda waay marka musanifka asaa macaanidii noo faahfaahin doono fiiri athaani midka labaad oo min nawaasikh ilmubtada walkhabar maa yansibu lisma isimka wax kordhigaya hordhigayo weeyaan wa yarfacu lkhabara khabarkana goday wa huwa sitatu axrufin lixaraf waay ina iyo wa ana weeyaan wa macnaahumaane altawkiidu carabiga ama luqada waxa weyaan carabiga waxa lagu adkeeyaa jumla ismiya iyo qasam i ina iyo ana iyo laamu tawkiid intaas wax lagu adkeeya weyaan marka ayaga waxay qeyb ka yihiin lixdaa wax oo lagu adkeey qeyb ka yihiin taquulu waxaad leedahay zaydun qaaimun yaad leedahay huma tudkilu inayaad gelinaysaa litaakiidi اlkhabri wa taqriirih waxaa la yidhaahdaa qofka aada hadlaysid ay ku xaran tahay haddii ninkii nin adiga kugu kalsoon oo run inaad u sheegaysa aaminsan hadii uu yahay zaydun qaaimun aad zayd ama waxaa waaye muxamedun eh, qaadimun waasoo waa yimiday waa iska hadal cadwa waay haddii aad ka shakisan tahay ninka inuu hadalkii taradudayo ama baciid ay la tahay runba adiga inaad sheegay ha kuu aamino laakiin in nooca maa baciid ah ku jira markaasaad leedahay ina zayda qaaimun yaad leedahay ayib wakadalika ana yaa lamid e uma tudkilu inaad gelinaysaa litaakiidi اlkhabari wa taqriirihi khabarka in la adkayo la sugo taqriirka sugid waa fataqul waxaad leedahay ina zayda qaaimun wakadalika ina wakadalika anana waa lamid ilaa anahaa anadii laa budda an yasbiqahaa kalaamun waxaa weyaan anada waa inuu kalaamka hormara ayada iyo wixii ka dambeeyana bitawiili masdarin mufraday lagu dhamaystiraya marka min xayثu اmacni macnahay saasay ku kala duwan yihiin ka qowlika oo balaganii oo acjabanii aad tiri waay waxaad leeda balaganii ana zayda qaa'imu balaganii ana fulaana maata marka anadii waa in wax laga hormariya laakiin kalaam laguma bilaabo karo walidaalika waxaa imaan doonto markii kalaamka la bilaabanaya inaa lagu bilaabaya haddana markii ana kalaamha laga hormara lideeda waxaa ka dambeeyana mufrada lagu awula oo jumlada ah ayib walaakina yaa kamid e eh, wa macnaahana alistidraak waay hadalkii oo la daba qabto wahwa istidraak waxaa la yidhaha tacqiibu lkalaami kalaamkii oo la macnaha lagu la daba dhigo birafci maa yutawahamu thubuutuhu birafci maa shay laga rafciyo lagu daba dhigo yutawahamu thubuutuhu inuu sugan yahay la malaynayo ou nafyuhu tacqiib macnaha ka dabageyn waay waxaad leedahay nin baa mathalan muxaadaro akhriyay marka caqabahu fulaan haddii la yidhaahdo hadalkiisii hadal buu ka daba yiri yay macnihii imaanaysaa asalkii taas marka tacqiib اlkalaami tacqiib caqib baa laga keenay qofka markaad adiga daba socotid caqibkiisaa lagu leeyahay haddii ninkan wiil ou dhalana fulaan caqib fulaan waayo asigaa cirib u noqdo marka dambo asigaa raadkiisii wax ka reebay marka kalaamkii horoo tegay oo macnaha la dabageliyay birafci maa shay in laga rafciyo yutawahamu thubuutu inuu sugan yahay la malaynaa ou nafyuhu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa zaydun caalimun zayd caalim waa markii la yiraahdo fa yuuhimu dalika midkaas wuxuu malagelinayaa anahu saalixun inuu yahay lannahu min muqtadayaati alcilmi waxaa kamid ah qofkii inuu inuu cilmigii wuxuu ka reebaana ka reebtoomo wuxuu faraana u faro wbitaali yakuunu saalixan fataqulu laakinahu faasiq cilmi waa yaqaanaa laakiin faasiq waa khamruu cabaa balaayou samayna yaad leedahay markaad tiri zaydun caalimun waxaa loo maleeyey in macnaha uu ka mid yahay zaydun caalimunta aada cilmiga u sugtay nin wanaagsan inuu yahay marka shaygaas la malayna inuu sugan yahay yaad kasoo reebaysaad leeda maya laakinahu faasiqun cilmiga waa yaqaanaa laakiin cilmiga kuma camal falay wa taquulu waxaad leedahay zaydun maa zaydun shujaacun zayd ma aha nin oo geesi ah fa yuuhimu daalika midkaas wuxuu malagelinayaa annahu laysa bikariimin maa zaydun shujaacan iyo maa zaydun shujaacun maadi waayna soo dhaafta haddii xijaazi la yihahdo shujaacan waa la nasbi kara marka tiri zayd ma ah geesi waxaa loo maleeyay annahu laysa bikariim nin deeqsi inuusan ahayn lianna waa isdaba ninka fuliga oo dagaalka aanan ku fiicnayn oo nafta aan dagaal sii karin waxaa lagu yaqaanaa sidaas oo kale inuu haddana uu fuli yahay oo gacantiisa ay ku dhiiro kareen wixiisa inay bixiso oo waa israacsan yihin markaasaa waxaad leedahay laakinahu kariim ninka haba ahaada nin fuli oon dagaalka ku fiicnayna laakiin cagsi waayo gacantuu ku fiican yahay wa kaanana litashbiihi bay u sugnaatay wixii laysku shabaha ka qowlika weeyaanoo kaana zaydan zayd waaba asigoo asadun libaaxbu buu eegyahayba ayib marka kaas tashbiiheeda layskuma khilaafsano aw idan dani bay faa'iidaysaa kaana zaydan waxauba ila yahay kaatibun inuu wax qoray waan u malay waay inay tashbiih faa'iidaysa khilaafka ma joogto tashbiiha aqsaamtiisa tashbiixu laaxiqin eh, kaamilin binaqisin aw ilcagsi asalkeeda waxaa weeyaan sida lagu yaqaano almushabahu به أكمل في الصفة من المشبه haddaan idhaahdo كأن عليا حاتم في الجود haddaan idhaahdo oo ninkan caligo aan naqaano aan ku shabaha xaatimkii la yaqaanay xaatim ma gaari karayo deeqsigiisa laakiin waa kusoo dhoweeyaa waay hadda haddaa tiraa kaana zaydan asadun mahmaa yakun min shajaacati arajuli laa yablugu biha mablaga alasad oo marnaba gaari kari maayo marka kaas waxa weeyaan laakiin waa ka daba dhoweeyaa waay marka kaanada inay tashbiih leedahay khilaafka ma joogto inay tashbiih faa'ideynaysa laakiin daniga waa laysku haystaa hadda musanifkii mithaalka uu mithaalsado kaana zaydan kaatibun uu yiri kaana zaydan waaba waaba asagoo ila ah kaatibun malihii saasuu ku yiri laakiin tashbiih waa la dhihi karaa oo kaana zaydan kaatibun waxaan ku shabahayaa zayd inuu yahay nin wax qoray waa lagu soo dhoweyn karaa marka dad badan baa diidan inay kaana waxa tashbiih ahayn ay faa'ideynayso kaafkiina tashbiihuu faa'iideynayaa oo hadda anadii e, kaaftaa ka asaasan tashbiiha mathalu ladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha ka mathali اlximaari haddaan idhah zaydun ka asadin haddaan idhahdo khalaas tashbiihi waa yimide laakiin tashbiihi maca ata'kiid oo anadii ay wadato yuu faa'iideeya ayib walaytana litamanii waxaa weeyaan tamani wixii oo la rajeeyo waay wa huwa alabu maa laa amaca fiihi wax alabu maa shay la amaca weyaan laa amaca fiih alabu maa shay in la dalba weeyaan laa amaca fiih inuu kuu xasilana aan raje laga qabin ka qowli shaykhi uu yiri oo kale weeyaano uu yiri alaa layta shabaaba yacuudu yowma fa khbirahu bima facala almashiibu layta shabaaba yacuudu yowman shabaabnimadii hadday maalin iisoo laabmin lahayd min xayثu alcaada wاlcurf waxa weeyaan mustaxiil waay markii baab alkhawaariq walmucjizaad ay tahay waa awoodda ilaahay wax oo hor istaagi kara ma jiraan laakiin annaga waxa oo aan caadadeenna ay ku dareersatay wax sahlan ma aha ninkiinu iska rajay maanta inuu biri labaatan jirnimada ku laabto waxa weyaan wax fog waay marka alaa layta shabaaba shallaaytadaydee shaabnimadii yacuudu yowman maxay igu soo laaban wayse maalin ow fa ukhbirahu aan u warame bimaa facala mashiibu duqnimadii waxay igu samaysay jilbigaa ku xanuunayo indhihii baa daciifay ixdowdaba dahru wix dhan baa isku kaa yimid markaas marle haddaan shaabnimadii kusoo noqo lahay wax kale kama rabiye duqnimadii waxay ugu samaysaan u sheegi lahay buuri abulcataahiya ninka layidhaha abyaadaas yaa samey macnaha xujo ahaan ma aha laakiin e, waxaa weyaan tafsiir limacna tamani aw maa fiihi cusrun ama wax culays ku sugan ka qowli lmucdimi ninkii faqiirkaha qowlkiisa weeyaan alaayisi quustay oo yiri layta lii qintaaran min adahabi layta lii ii sugnaa lahaaye qintaaran oo min adahabi ah macnaha tan oo kale waa qintaarka wax badan oo oo dahaba maxaan u lahaan waaye marka waxaa laleeyahay hadda mustaxiil ma aha qofkii inuu hal qintaaro dahaba asagoo ah faqiir inuu helo mustaxiil ma ah laakiin nooca maa bucdi baa ku jiro oo yacni wax sahlan oo hada kula yowm ma dhacaya oo la mushaahadaya ma aha laakiin khinaha tartiib bitartiibbaa lagu helaa walacalana litaraji bay u sugnaatay wahuwa taraji waxaa la yihahdaa dalabu lmaxbuubi midkii la jecel yahay oo la dalbo almustaqrabi xusuuluhu inuu yimaadana ay dhowdahay ka qowlika waxaa tiri lacala allaha yarxamunii ilaahay wuxuu mudan yahay inuu ii naxariisto waxaa weeyaan shay la tamaniyo oo la jecel yahay raxmada ilaahay haddana inay xasishay wax dhow waayo lianna raxmat allaahi waasica ninkii ilaahay raxmadiisa ka dalbada bijiddin wa sidqin wa ikhlaasin ilaahayna wuu siinay ayib aw lilishfaaqi bay u ahaatay wax laga cabsanayo wahwa ishfaaq waxaa leedaha tawaqucu makruuhi wax la necab yahay dhicitaankeeda oo la tawaquca ka qowlika waxaa tiri lacala zaydan halikun waxaan ka cabsanaa zayd inuu maanta halaagsamo dagaala la galay dad badanaa ku baaba asigana qeybuu ka ahay markaasaa waxaad leedahay maanta inuu baaba ayaan ka cabsanaya aw litacliili bay u ahaatay ka qowlihi tacaala waay faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha faquulaa waxaad u tirahdaan muusa iyo haaruunow lahu lifircawn waxaad u tiraahdaan qowlan ku dhaha qowlkoo layinan jilacsan lacalahu wuxuu mudan yahay yatadakaru inuu waansamo ou yaksha macnaha waxaa weeyaan manhaj ilaahay ou noo cadaynayo oo yajibu cala ducaati an yatasifuu bihi wa hwa liinu fii jaanibi اlmadcuwi lahu mahmaa balaga min alkibri wاlcinaadi wاlkufri wاljuxuud waxaa lagaa rabaa adiga usluubtaada udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasana markaasuu wuxuu iri faquulaa lahu qowla u dhaha ilaahay baa ku yiri labadiina waxaad u tirahdaan qowla layina lacalahu yatadakaru aw yakhshaa lacaladaas hadda tawaquc lmakruhna ma aha طalab lmaxbuubna ma aha laakiin bimacnaa likay yatadakara nasa calىa dalika alakfash wa huwa axadu laimati marka hadda xuruuftii lixda ahayd macnaheedii iyo waxaa noola sheegay camalkeedii inta shuruudeedii aan ka galayna in lam taqtarin bihina ma alxarfiya naxwu qowlihi tacaala inama allahu ilaahu waaxid ilaa layta fayajuusu lamraani min shuruudi icmaali ina wa akhwaatiha anlaa takhtarina ma alxarfiya azaaida maa zaaida lihahdo wawaslu maa bidi lxuruufi mubdilu icmaalahaa waqad yubaqa alcamalu uu ibnu maalig yiri markaasuu wuxuu iri xuruuftan fayansibna lmubtadaa wayansibna alkhabra in lam taqtarin bihina haddaysan la xariirsanin weeyaan markay camalkaas samaynayaan maa ay la xariirsanin alxarfiyatu ee xarafka loo nisbay hadday la xariirsato baطla camaluhaa naxwu qowlihi tacaala inama allahu ilaahu waaxidu inamaa in kale ma ahee allahu ilaahay ilaahun weeyaan waaxidun waxaan aalihada aad u sheegaysiin waxay ilaahay yihiin ma kulligood bawaatil weeyaan marka ina makfufa ma kaafa allahu mubtada ilaahun khabr waaxidu sifa intahat almasala marka haddii maadaas oo xarfiyada la xiriidsato waxa weeyaan inadii camalkii way ka buraysa laakiin xarfiya markuu yirihda maada mawsuulada ah haday la xiriidsato camalkeedii sidaasay u qabanaysaa liannahu isim waa maada mawsuulada iyadaaba isim laga dhiganay ayib markaasuu ri inamaa tansibu shaarixa weeyaane inamaa tansibu hadihi ladawaat adawaadkan kan ee way al alasmaaa wa tarfacu alakhbaara akhbaartana way godaa bishardi an laa taqtarina bihina inaysan la xiriirsanin baa shardi maa alxarfiya fa in iqtaranat hadday la xiriirsata bihina batala camaluhuna waa buray wasaxa waxaa ansaxaya markaas dukhuuluhuna gelitaankoodo cala aljumlati alficliya ay galaan qaala allahu tacaala fiiri waxay ahayd ina iyo anna iyo akhawaadkeeda markay nawaasikda ahaayeen waxay gaar ku ahaayeen inay jumlo ismiye keli ay galaan marka maa zaa-ida hadday la xariista camalku way ka burinaysaa intaa keli ma ahaan markii ay camalkii ka buraan khasaaistii ay gaar u lahaayeenaa dhumayso oo jumla ficliyan xataa waa iska galayaan qaal allahu tacaala qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid wa qaala tacaala kaanamaa yusaaquuna ila almowti wa qaala ashaaciru hadda fiiri inamaadii markii maa lala xariiri camalka uu ka buray yuuxa oo ficila iska gashay waxaa lamid e eh, kaanamaa yusaaquuna ila lmowti kaanamaadii oo yusaaq kaana makfuufa maa kaafa yusaaquuna ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuuc bihubuuti اnnuun walwaaw naaib اlfaacil marka waxa weeyaan camal ma laha wa qaala shaaciru waxau ri fawallaahi maa faaraqtukum qaaliyan lakum walaakin ma yuqdaa fasw walaakina maa yuqdaa fasawfa yakuunu fa wallaahi baan ku dhaartee maa faaraqtukum idinkama tegin qaaliyan xaal aan ahay mid idiin caraysan lakum adinka walaakinamaa yuqdaa wixii la xukminayo fa sawfa yakuunu wou ahaan doonaa wixii ilaahay uu xukmiyo waa dhacayaa oo aniga markii hore idinka taga ma ahayn laakiin qadar ilaahay bay ku timid oo inaan ku kala tagno sidaasuu leeyahay ayb hadda musanifka laakina maa maadi wuxuu ka dhigay inay zaa'ida tahay oo marka laakinadii makfuufa can ilcamali maana kaafa ay tahay jumladaas ficilkana ay gashay laakiin wax diidaya mala baa layihi maadan in mawsuula laga dhigo oo macnaheedi ay tahay walaakina aladii yuqdaa fa sawfa yakun wahwa alaqrab haddii maadi aan mawsuula ka dhignon xarfiya zaa'ida laga dhigin isimka iyadaa noqonayso jumladan yuqdaa fa sawfa yakuununa fii maxali rafcin khabaru laakinay noqonaysaa wa huwa alaqrabu ila sawaab marka beytka laysa fiihi shaahid haddii saas la yihahdo wa qaala alaakharu wuxuu ri acid nadaran ya cabda qaysin lacalamaa adaa'at laka annaaru alximaara almuqayada wuxuu ri acid ku celi buu ri nadaran fiira ku celi yaa cabdiqaysin ninkii cabdiqays lalahaayow oo macnaha qabiiladaas ka tirsanayow lacala maa waxaa mudan tahay adaacat inay kuu iftiiniso annaaru dabkii laka adiga alximaara almuqayada dameer la xeray inay kuu iftiimisaa dhici kartee bal araga ku celi buu leeyahay ayb marka waxa weeyaan beytkan farasdaq baa iskale baa la yiri markaasuu wuxuu ku caynaa jariir farasdaq iyo jariir waxa waaye hawshooda un iscaayan keli ah bay ku dhammaatay marka nin cabdiqays ah oo ninkan jariir awal ou difaacay iyo jariirkaa lees raacsiiyey marka wuxuu ku cayna wuxuu leeya dad lagu yaqaanaa tihiin dameeraha inaad u tagtaan marka wuxuu leeya hawshan aad ku dhex jirtid iyo dadkan aad isku baacinaysid waxba faa'iida kuma lehe hawshaada ku laabo bal waxa weeyaan araggi ku celi dabkan inuu ku iftiimiyo dameerihii aada diyaarsatay inaad u tagtid oo oo kuu xerxiran dameerka marku ay leeyihiin markii in loo taga labo dameerka waa ilan waa haraantamayaay sidii halaantida looga celiyaa marka hore lugaha laga xiraa marka ninkii rabo markaa inuu wax ku sameey ciyaadan bilahi wax aad u qaabdaran weyaan marka acid nadaran ku celi buu iri yaa cabdiqaysow aragaadi marfiirada fiirada mar kale ku celi lacalamaa waxaad mudan tahay adaaat naaru naarta inay ku ifisa laka adig alximaar almuqayada dameerihii aada diyaarsatay inaad u tagtid inay meel kuu xerxeri aad aragto waxaad ku dhex aad kaga dhex baxsid ulajeedada lacalamaadaas weeyaan lacala makfuufa maa kaafa markaasay adaaat jumlo ficliya iska gashay camalkii marka waa laga tuuray ayib waxaa u tiri haddana shaaciradii waxay tiriyey waqad ruwiya wayustathnaa minha waxaa laga soo reebaa leyta fa inahaa leytadii takunu baaqiyatan maca maa baaqiyatan waxay ku baaqi noqonaysaa maca maa iyadoo la xiriirsatay cala ikhtisaasiha gelitaankeedu biljumlati lismiya ay gasho oo falaa yuqaalu lama yiraahdo layta maa qaama zaydun lama yiraahdo falidaalika abqow camalahaa camalkeeda waa baaq yeeleen wa ajaazuu fiiha waxay ku banneeyeen alihmaala in camalkii laga tuuro xamlan calaa akhawaatiha iyadoo walaalaheed lagala mid dhigayo wqad ruwiya biاlwajhayni waxaa lagu wariyay qowl shaaciri marka leyta lixdii xaraf leyta laga soo reebay oo haddii maadii zaa-idada la xiriirsata leytamaa la yidhaahdo waxaa banaan in la icmaaliyo oo leytamaa zaydan qaaimun la yidhaahdo in la ihmaaliyo leytamaa zaydun qaaimun waxa loo icmaalina waxaa la yidhi ayada hadday maa ikhtisaaskeeda afcaash asmaada kukhaaskeed ka zuuli mayso walidaalika ubqiya laha camaluha ayib marka maxaa loo ihmaaliyeyne walaalaheedoo lagala mid dhigaya ee ayada waxay mutaysatay ma aha macnaheedii waa qaala shaaciru ama ashaaciratu waxay tiri qaalat alaa layta maa haada alxamaamu lana ila xamaamaatina aw nisfuhu faqadi qaalad waxay tiriyey alaa leyta maashalaytadaydee haada alxamaamu qooleydan lana annaga muxuu noogu sugnaan waaye ilaa xamaamaatina madmuuman xaal u yahay mid la dumay oo ilaa xamaamaatina qooleydi annaga aan haysano gurijoogta noo ah aan ku darsanay aw nisfuhu alaa maa nisfu haada alxamaami lana faqadi oo keli ah macnaha waxaa la idhi eh, xayn oo qooley oo buubayso yay aragtaa layihi markaasay takhmiinaysa yaa waxay tiri layta alxamaama liihi ilaa xamaamatiihi aw nisfahu qadiihi tama alxamaamu miihi ay tiri yacni qooleydan buubaysa oo dhan maxaan u lahaan waayna ama niskiisa haddaan heli lahayn waxa weeyaan intay guriga noo joogto waa boqolayn lahayd markaas hadalkiyaa la qurxina waxaa lihi markaasuu wuxuu ku dhacay shiraak meel macnaha loo dabay buu ku dhacay waa lawada qabtay waa la tiriyey waxaa la arkay intay sheegtay haddii intaan lagu dara bay tiri qooleygda ah teena haddii lagu dara boqole isku gaaraysaa markaasay boqol isku noqdeen labadood markii laysku daray khulaasat lqowl waxaa banaan alaa layta maa hada alxamaama lanaa in la yidhaahdo oo layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu lisma tarfacu lkhabr hada dadi ismu leyta mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin alxamaama sifa bayaanu lism اlishaara lanaana khabarkii ou noqotay jaari majruurki khabarki ama in la yidhaho layta makfuufa ma kaafa hada alxamaamu mubtada lanaana khabarkeeda laga dhiga labadaasba waxaa weyaan alaa layta ma hada alxamaama lanaa ama alaa layta ma hada alxamaamu lana rafci iyo nasbi labada waa la wariye birafci alxamaami la godo iyo wa nasbihi marka xamaamkaasiga taabic lismi ishaaro waaye laakiin ismu ishaaro haddii xamaama la yihahda inay daadi godan tahay tusinaysaa haddii eh, xamaamu la yihahdan ismu ishaaradii inay godan tahay oo laytamaadi ay markaa malqi can ilcamal tahay tusinaysa markaasuu wuxuu yiri wa qowlii aniga qowlkayga maa alxarfiya aan ku qowlay ixtiraazunay ahayd ka dhowrsasho camaa aan ka dhowrsanay alismiya ahayd fa inahaa maadii ismiyada aheed laa tubtilu camalahaa xuruuftan camalkeeda ma buriso wadalika ka qowlihi tacaala inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu asaaxiru xaytu ataa inamaa sanacuu waxay sameeyeen waxaa weeyaan kaydu saaxirin ina ina aladii sanacuuhu kaydu saaxirin ay ka dhigan tahay ayib marka ina xarfu towkiidin wa nasbin maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniun cala sukuuni fi maxali nasbin ismu ina sanacuu ficlu wa faacilu marka waxaa laleeyahay waاljumlatu sanacuu min alficli wاlfaacil laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul kaydu khabaru ina marfuuc kaydu mudaaf saaxirin mudaafun ilayh marka way camal fashay inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu الsaaxiru xayثu ataa waxaa weeyaan qur-aanka waa mucjiz ilaahay wuxuu iri walaa yuflixu saaxiru xaydu ataa dad baa waxay sixirka u daba ordaayaan amaad wax ka faa'iidaysataan oo ninkan jiran caafimaad aad kaga heshaa faqiirnimo ama intuu wax kuu dhadharoobo aad faqiirnimo kaga baxdaa asiga saaxirka markaad aragti mandarkiisa iyo siduu u yaallo yaa waxaad dareemaysaa nin u baahan asiga gargaar deg deg in loo fidiyo oo baktiga uu ku dhex jira laga bixiyo wax inuu kuu qaftado iska dhaaf markaasuu ilaahay wuxuu ri walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa maba meeluu kaga yimaadaba ma guuleysanayaba asiga hadduu saas yahay famaa baaluka biman yaأti ilayh yatlubu minhu اfalaax waa kasii daran famaadi hunaa ina maada maada ku jirto ismun waa bimacna ladii ah wa huwa fii mowdici nasbin bina lagu nasbiyey wa sanacuuna silatun waalcaa'idu maxduufun wa kaydu saaxirina alkhabr wlmacnaana ina aladii sanacuuhu kaydu saaxirin weeyaan kain almaksuurati mukhafafatan kain ay lamid tahay almaksuurati ee lahoos dhigay mukhafafatan xaal ay tahay mid la fududeey waxa weeyaan wax hadda musanifka laysku tashbiihiyo aan ahaynu isku shabahay sidii laytamaa layta oo maa la xariirsatay laba waji ay ugu banaaneyd yaa inna haddii la fududo in la yiraahdana laba wejina ay ugu banaan tahay marka waxay ahayd baabkan baab goonigiisa loo akhriya inuu noqdo xuruuftan lixda weeyaan markaas hadda waxaa laga galayaa xuruuftan lixda ah haddii waxooda kuwooda shidan haddii shidka laga qaado camalkii maku baaqi noqonayaan mase waxa weeyaan waa laga ilqaynayaa waa masala mustaqila ah waa in leyta laga daba keena waa laga fiicnaan laha marka lixda waxaa laleeyahy horta waxaa loo kala saarayaa wax shidan iyo waxaan shidnayn markaasaa leyta waxaan ka ahayn waa wada shidan yihiin marka leyta waa ka baxaysaa liannaha ushid laga qaado maba qabtabo shanta soo hartay yaa laleeyahay wax shidka laga qaadi karo iyo waxaan laga qaadi karina loosii kala bixinaya lacala waxay noqotay midan shidka laga qaadi karin luqaadkeeda ama cala hala yiraahdo ama lacala hala yiraahdee shidka lagama qaadi karo lama maqlin cala lama maqlin ayadana waxaa weyaan qeybtan gelimaysa waa laga bixinaya afarta soo hartay yaa laleeyahay waxshidka haddii laga qaado camalka laga tuurayo on camalkan aan samaynayn iyo wax camal falay u kala baxayaan marka waxaa laleeyahay laakina oo afarta kamid eh haddii shidka laga qaado shadada haddii laga qaado tankunu mulqaatan laa camal lah xarfu cadfi keliya iska noqonaysa laakina haddii laakin la yidhaahdo laa tansibu lisma walaa tarfacu lkhabar marka laakina inay camal fasho waxaa uu shardiga an takuuna mushadadatan saddexda soo hartay haddii shidka laga wada qaado anna oo bifatxi اlhamza iyo ka ana haddii shidka laga qaadiy haddaan laga qaadin labadiba way camal falayaan oo shardi uma aha inay mashduuda yihiin inadii keligeed soo hartay haddii shidka laga qaado ina in la yiraahdo yajuusu fiiha alwajhaani wاlihmaalu akhar sidaasaa loo qeybina marka intaas la ogow macaani kaloo ku jirta ma jirto markaasuu ri laytamaa oo maa ay la xariirsatay layta oo maa ay la xiriirsatay ka in ay lamid tahay almaksuurati ee lahoos dhigay mukhafafatan xaalayta macnaa haadaa waxa weeyaan annahu kamaa yajuusu soo u banaanay alicmaalu wاlihmaalu fii laytamaa layta oo maa la xariirsatay labada wejsay ugu banaaneed kadalika yajuusu fii ina waxaa ku banaan almaksuurati hamsadeeda lahoos dhigay idaa khufifat haddii la fududeeyo labadiyaa ku banaan ihmaalkii iyo icmaalkii ka qowlika waxa weeyaan in zaydun lamunطaliqun in mukhafafatun min athaqiila mulgaatun laa camala lahaa zaydun mubtada laamu laamu lfaariqa munطaliqun khabar mubtada inta haddii la fududeeyo oo camalka laga ihmaaliyo khabarkeeda waa in laam la geliyaa marka ay kaaga darsoomin intii shardiyado ficilka labada ficil shard jasminaysa kumana darsoomi karto taas afcaalay gashaa tanna asmaabay gashaa marka iskuma darsoomi kara wa ina zaydan waxaad leedahay oo kale wa in zaydan lamunطaliqun in mukhafafa min athaqiila tansib lism wa tarfacu lkhabr زayda ismu ina munطaliqu khabaruhaa markaa tamaama loo camal siina wاlarjaxu alihmaalu weeyaan oo haddii inadii shidka laga qaado in la ihmaaliyo in zaydun la munطaliqu yihaahdaa ayaa raajix ah cagsu laysa cagsu leyta leytay cagsi u tahay oo leyta haddii maa lala xariiriyo labadiiba ha ku banaanaadeenee laakiin in la icmaalsiiyaa fiican qaala tacaala wuxuu ilaahay in kulu nafsin lamaa calayha xaafidun in kulu nafsin naf kasta waxaa ah lamaa calayha laladii calayha midka ayada dul saaran xaafidun weeyaan macaani badan baa aayaddaas loo sheegaa waa dhib badan tahay marka eh, min macaaniiha waxaa ka mid eh in kulu nafsin naf dhammaanteeda lamaa calayha la calayha xaafidun in la yiraahdo oo maadi zaa'ida laga dhigo oo nafsa naf kastaba lamaa calayha la calayha korkeeda waxaa aad xaafidun mid oo xifdiyo malag ah oo kiraaman kaatibiin ilaahay ku tilmaamay yaa qof kasta naftiisa dul saaran oo macnaha la xisaabtamayso oo qoraalka samaynayso marka intii waxay noqonaysaa mulqaatun laa camala laha kulu waa mubtada lacalayha jaaru majruur khabr mutaqadim xaafidun mubtada muahar jumladan oo mubtada muahar khabarkeeda fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlawali maxalu shaahidkana intii oo mulqaatun laa camala lahaa laga dhigo kulu wixii ka dambeeya mubtada loo icraabay waxaa la lamid e eh, wain kulu lamaa jamiicu ladaynaa muxdaruun wain kulun dhammaan lamaa jamiicun in kulun dhammaan lamaa jamiicun la jamiicuhum muxdaruuna ladayna dhammaantood qiyaamada ilaahay bay hortagayaan marka sidii oo kale waay oo waxay noqonaysaa in kulun inti waa mulgaat laa camala laha kulun waa mubtada laamtana waa laamtii faariqadooda tusinaysay inay inta mulgaat laa camala laha ay tahay oo jumlada khabarkeeda la giriy la jamiicun ladaynaa dhammaantood jamiicun taas mubtadaa laga dhigay litacaluqi darfi bihi muxdaruunana waa khabarkiisi jumladan mubtada iyo khabarkana khabaru limubtada'i اlawali taas baa aydana ay u tahay mithaalkeeda طabcan aayaadkan akhar min wajhin bay leeyihiin wa qaala tacaala ilaahi wuxuu iri wain kula lamaa layuwafiyanahum rabuka acmaalahum qara'a alxaramiyaani wa abu bakrin waxay akhriyeen biاtakfiifi waاlicmaali macnaha labadii waji inay ku banaan tahay baa lagu tusinaya haddii waina kulan haddii la inna kullan kulan qiraacada mashhuurka hadda anaga aan naqaano taa laga hadli maayo oo inadii waaba shidan tahay mar ay shidan tahay lama ilqeyn karo wa in kullun haddii la yidhaahdane qiraacada kale iyadoo la ilqeeyo waa kuwii aan soo sheegnay lamid tahay hadda maxalushaahidka qiraa'adan laga keensaday waa in kullan iyadoo la yihi waay intii oo la takhfiifiyey kulantina lagu nasbiyey oo labadii aayadoo hore waxay daliil u tahay iyadoo la takhfiifiyey lana ihmaaliyey tanna waxay daliil u tahay iyadoo la takhfiifi la icmaaliyey oo la camalki la siiyey sidii labadii weji marka inay ku camalfalaysa daliil qur-aanka looga helo wa in kullan mid kastaba lamaa layuwafiyanahum layuwafiyanahum uu oofiyey rabuka rabbigaada acmaalahum cid kasta ilaahay acmaasha ay qabatay hadhow waa loo dhammaystiraya waa lagula xisaabtama waxna lagama inkirayo marka waa in inti mukhafafa min athaqiila kulan ismu in qiraacadaas waay musanifku wuxuu ri qara'a alxaramiyaani wa abu bakrin bitakfiif in kulan in indhe horto io walicmaali kulan in la akriya taas waa icmaalka waa kulan takfiifkana in waa in kulan maxalu shaahidka macnaha marka waxaad ka fahmaysaa in qiraa'o kale ay jirto oo wa ina kulan ay jirto iyadoo la icmaaliye lana tahqiiliye icraabtooda kuwii hore unbay lamid tahay haddii la yidhaahdo kulan intii mkafafa min athaqila tansibsm tarfac khabr kula ismu ina mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahira laamtan waxaa weyaan laamu lfaariqa maadi zaaida ka dhig allaamu eh, waxaa weyaan laamu lqasm yuwafiyanahum waa ficil mudaarico mabni calى اlfatxi litisaali binuuni towkiid humti waa mafcuul bihi muqadam rabuka mafcuul bihi awl dheh rabuka waa faacil muahar acmaalahuma mafcuul bihi thaani jumladan marka layuwafiyanahum fii maxali rafcin khabaru in almukhafafa sidaasaa laleeyahay ayb fa amaa laakine mukhafafatan xaal ay tahay fatuhmalu fa amaa laakin laakintii mukhafafatan xaal ay tahay mid la fududeeye fatuhmalu waa la fududeeyaa marka hadda inuu ka soo baxay intaan an iyo ka an la gaarin buu iri laakinna soo qabso laakiin haddii la fududeeyo waa muhmala waa laba weji kuma banaano wadaalika waa lizawaali ikhtisaasiha ikhtisaaskeeda baa ay ka zuulaysaa biljumlati lismiya ay ku khaas ahaato qaala allahu tacaala wamaa dalabnaahum walaakin kaanuu hum daalimiin fiiri laakinadii laakin markii la yidhi mulgaatu laa camala lahaa waa marka in la ihmaali daraaddeed bay jumlo ficliyo kaanuu ficil maadiya iska gashay wa qaala tacaala wuxuu uri laakin الraasikhuuna fi اlcilmi minhum almu'minuun fadakhalat cala اljumlatayni laakin haddii maanta shidnaan lahayd laakina الraasikhiina ala dhinay walaakina الظaalimiina oo kale marka laakin mulgaatu laa camala lahaa way noqonaysaa raasikhuuna waxa weeyaan waa mubtada jumladaas khabarkeeda yaquuluuna rabbanaa aamanaa yay noqonaysaa ulajeedada waxa weeyaan laakin haddii la fududeeyo takuunu mulgaatan laa camala lahaa faإida faqadat اlcamal zaala اkhtisaasuha biاljumla اlismiya fatadkhulu calayha wa calىa gayriha min aljumal اlficliya saasaa lagala jeeda wa amaa an an haday tahay fatacmalu way camal fashaa wayajibu waxaana waajib eh fii gayri daruura haddayna dhib uusan jirin xadfu ismihaa xadfu ismihaa isimkeeda in la xadfo damiira shani xaal uu yahay wa kownu khabarihaa yaa waajiba khabarkeeda inuu ahaado jumlatan mafsuulatan jumlo laga fasliyey inay noqoto in budi-aad bificlin haddii lagu bilowdo mutasarifin ficil mutasarifa oon jaamid ahayn gayri ducaain aan ahayn biqad in loogaga fasliyo aw tanfiisin loogaga fasliyo aw nafyin loogaga fasliyo aw low matnigan waxaan ka qaadanaynaa lafdiga labaad oo an ah bifatxi lhamza haddii la takhfiifiyo waxa weeyaan yajibu icmaaluha oo ayada ihmaal iyo laba weji kuma banaano haddana waxaa dheeraad ah haddaanay daruuro keenin in isimkeeda meesha laga gooyo oo khabarkiina ou markaa ou jumlo noqdo jumladaasa haddana waxay sii kala tahay anwaac hadduu e, ficil mutasarif lagu bilowdo in ayada iyo maxaan ku iraahdaa iyo ficilkeeda la kala fasliyo ayaa waajiba isagaa musanifka noo faahfaahi doono wuxuu ri ama an lafdigaas an ah almaftuuxatu ay almaftuuxatu اlhamza fa inaha idaa khufifat haddii la fududeeyo baqiyat waxay ku baaqi noqotaa calaa maa kaanat calayhi waxay ayada ahayd oo min wujuubi اlicmaali ah markay shidhneed siday u camalfali jirtay ay tanna u camalfalaysaa laakin yajibu fi ismiha waxaa ku waajiba halaathatu umuurin an yakuuna ضميرا inuu noqdo isimkeeda laa daahiran horta inuu noqonin damaairta waa soo dhaaftay damiir inuu noqdo haddii lagu yira waa garanay wa an yakuuna bimacna shani inuu ahaado uusan marjic lahayn bimacna shani waa damiirka aan meel u laabanaan la aqoonina bimacna shani la yihahdo wa an yakuuna maxduufan damiir aan la soo qadaraa damiirkaas marjic malaho bimacna shaniga haddana inuusan meeshii joogin muqadar u ahaado waay ayib wayajibu fii khabarihana waxaa waajibe an yakuuna khabarki inuu noqdo jumlatan laa mufradan inuusan noqonin fa in kaanat iljumlatu ismiyatan hadday tahay aw ficliyatan ficluhaa jaamidun ou yahay aw ficliyatan ficluhaa mutasarif ou yahay wahwa ducaa la waxaa weeye matnigaas waxbaa ka qaldan fa in kaanat iljumlatu ismiyatan hadday tahay aw ficliyatan hadday tahay ficliyadoo ficluhaa jaamidun ou jaamid yahay aw ficliyatan haddii ay tahay ficluhaa mutasarifun wahwa ducaa u yahay lam taxtaj uma baahna nacam waa fiicanta ilaa faasilin uma baahna faasilkoo yafsiluhaa min anka faslinayo uma baahno mithaalu اsmiyati qowluhu tacaala an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka an xarfu towkiidin wa nasbin mukhafafa min athaqiila anna ay ahayd damiirkeedin isimkeedi waa damiiru shani maxduuf ah anhu anhu shaniye alxamdu lilaahi marka w damiiru shani اlmuqadar huwa ismu an mabniyun cala dami fi maxali nasbin alxamdu lilahi mubtada khabarkeeda fi maxali rafcin khabaru an saasaa laleeyahay marka anti iyo jumladii ismiyadeeda kalama faslin waa islaax an alxamdu lilaahi ko anhu alxamdu lilaahi weyaan ay alamru washanu damiiru shaniga saas fakufifat anna waa la wxudifa ismuhaa waa la xadfay wwalayatha jumlaة اsmiyatu jumladii ismigeeda la xiriirsatay bilaa faasilin kalaam sariixa waay wa mithaalu ficliyati ficliyada mithaalkeeda alatii ficluhaa jaamidun ou yahay wan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum wan huwa casaa waxaa mudan an yakuuna inuu yahay qad iqtaraba ajaluhum ajalkooda inuu soo dhowaaday marka fiiri anti wa ana bay asalkeediahayd damiirkeedii waa damiiru shani isagaa isimkeedii ah jumladan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum fi maxali rafcin khabaru an saasaa laleeyahay marka anti iyo ficilkeedii lakalama fasin liana alficla jaamid weeyaan waxaa lamid ah, wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wa anhu shaniya laysa lilinsaani ma laha ilaa maa sacaa wtaqdiiru waxa weeyaan wa anhu casaa wa anhu leysa wmithaalu latii wa mithaalu latii mithaalkeeda ficluhaa mutasarifun ou yahay wa huwa ducaaun ou yahay qowluhu tacaala waayo oo wاlkhaamisatu an qadiba allahu calayha waxa weeyaan jumladan an غضب allahu ana غضب allahi calayha haddii la yihahdo qiraa'ada oo la akriya oo bitashdiid ah shaahidku ma jiro taas waxaa weyaan inadii iyo anadii oo sideedu caadigu camal fasha oo ana haddii la yihahdo gadaba waxaa weeyaan isimkeedii calayha khabarkeedii waay laakiin qiraa'ada laga hadlayo wاlkhaamisatu an gadib allahu haddii la akriyo waay marka an mukhafafa min athaqiila tansib اlisma watarfacu اlkhabr marka wadamiiruhaa wa ismuhaa adamiir اlmuqadar waay oo marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa damiirkeeda anhu hudaasaa ismu ana mabniyun calى dami fi maxali nasbin gadiba allahu ficlu wa faacilu wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru an almukafafa fii qiraa'ati man qiraa'adiis haddaan qabano khafafa an anti fududeeyey oo annadii an ka dhigay wa kasara daada hadiba daadkeedana hoos dhigoo ficil ka dhiga haddii gadaba la yidhaahdo masder ay noqonaysa laakiin qiraa'ada aan ka hadlayna markii ficil maadi la akhriyo hadiba ay noqoto waay marka fa in kaana alficlu haddii uu yahay mutasarifan wa kaana gayra ducaa'in hadda fiiri wاlkhaamisatu an gadiba allahu waa duca waay macnaha carada ilaahay dusheeda alla ha dhiga habaar weeyaan ducadana waxaa weya ima ducaaءun laka aw calayka labadaba duca isla yihiin fain kaana alficlu mutasarifan hadduu yahay ficilki oo sida casaa'i laysa jaamid uusan mutasarif waxaa layihaha mar badanaan soo sheegnay an yuujada minhu ficlu mudaaric oo amar laga helayo kaasaa la yihahda wa kaana hayra ducaain ou ahaado wajaba waxaa waajibe an yufsala anti in laga fasliyo min arbaca biarbacatin in loogaga fasliyo an yufsala min arbaca mintaas meesha macna kuma laha wajaba waxaa waajiba an yufsala min an in laga fasliyo biwaaxidin loogaga fasliyo min arbacatin nusqada matniga saasay qabtaa sidaasaa sax wajaba an yufsala bianti in laga fasliyo biwaaxidin looga fasliyo oo min arbacatin ah wa hiya qad weeyaan naxwu qowlihi tacaala wanaclama an qad sadaqtana wanaclama nuriidu an nakula minha nuriidu an naأkula minha wataطmaئina quluubuna wanaclama an qad sadaqtana qoladii eh, xawaariyiintii ee ka dalbeen nabiyllaahi muuse nabiyllaahi ciisaay ka dalbeen in maa kor noogaga soo dejiyo buu laba qasi qadiyana waan kaleenahayo horta marka hore waa gaajaysane nuriidu an naakula minha bay in inaan ka cunno waa rabna wa taطma-ina quluubunaa qalbigeedana inuu ku degana waa rabnaa wa naclama an qad sadaqtana inaad run noo sheegtana waa rabnaa dad kale aan ku qancino marka fiiri anti haddirtaan waa mukhafafa min athaqiila ficilka ay la xiriirsatin sadaqa waa ficilkan ficil mutasarif ah waa sadaqa yasduqu usduq saadiquun ficil mutasarif oo wax kasta laga keeni karo waa markaa ducana ma aha markaasaa waxaa waajibtay in qad loogaga fasliyo marka anti isimkeedii waa hu qadii waxaa weeyaan waa xarfu taxqiiq sideedii sadaqtana ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi fi maxali rafcin khabaru an alaleeyahay waxaa lamide liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim liyaclama ilaahi inuu ogaado horena waa u ogahay laakiin cilma duhuurin yaclamu bihi اljamiic wa taquumu bihi اlxuja an qad ablaguu risaalaati rabbihim waxaa rasuulkaas oo jibriil markii waxyiga loo soo dhiibay rusul kaloo ilaaliso yaa gaararka laga mariyay sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u ogaado in risaaladii sidii loogu talagalay ay u gaartay nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam marka liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim tii horay lamid tahay anti oo mukaf mina thaqiila <clears throat> ficilkaasa ablau <clears throat> ablaguu ficilkaas yay la xiriirsatay ficilkii ablaqu mutasarif hayru ducaa waa wajaba fasluu biqad wa xarfu tanfiisiya looga fasli karaa naxwu qowlihi tacaala calima an sayakuunu minkum mardaa anti mukhafafa min athaqiila ficilka ay la xariistay yakuunu waa ficil mutasarif oo kaana yakuunu kuna laga keeni karaa fusila bilficli bisiin oo siintaas oo xarfu tanfiiska ah xarfu nafyi baa looga fasli karaa naxwu afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowlan afalaa yarawna miyaysan arkaynin midkaan ay ka dhigteen inuu yahay <clears throat> ilaah oo qoladii saamiriinta u dhumin waay saamiriga u dhumi anlaa yarjicu inuusan usoo celinaynin ilayhim ayaga qowlan dibigaan iska qaylinaya oo ay u yileeyihiin ilaah bay ka dhigteen oo lan nabraha caleyh caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ay yihaahdeen inuusan ilaah ahayn jawaab inuuna celi karin hadalkay weydiiyaan wuu iska yeerayaa keli ah laakiin hadal loo rido jawaab kama bixin karo si uu ilaah ku noqonaya marka anti hu a damiirkeedii u ah laadi naafiyatu mulqaatu laa camala lahaa ficilkaani marka yarjicu iyo anti la xariirsatay maadaama ficilkii mutasarif hayru ducaa u yahay fusila bila annaafiya xarfu nafyi kaas waa walow baa loogaga fasliyaa naxwa an low istaqaamuu cala ariiqati wa anhu shaniya low istaqaamuu cala ariiqati anti istiqaamu oo ficil mutasarif hayru ducaai la xariista low baa lagaga fasliya wa rubamaa jaa fi shicri inuu ku yimaada la arkaa bigayri faslin ayadoon la kala geynin inuu yimaada la arkaa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa oo calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'lin calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna anhu sha'ni yu'ammaluuna in la rajaynayo oo wax laga rabo yay ogaadeen fajaaduu way deeqeen qabla an yus'aluu intaana wax la weydiisanin bacdami sulin bacdami mas-uulin mid leys weydiisa kan ugu weyn waxaa weeyaan ninka saaxibka haddii duruuf ay haysato min almaslaxa waxaa weeyaan anlaa tuxwijahu ilaa an yasalaka inaadan u dhibaataynin ilaa uu wax ku weydiisto ee inaad duruuftiisa garatid oo markaa wixii aad siisid wabitaali yatamanacu minka wuu kule m waa wanaagsanah ma iska qaad anaa kuu gartay inaad tiraahda kaasaa deeqsi la yihahda laakiin qofkii inaad shib ka tiraahdo ilaa oo wax ku weydiisto marka qoladan deeqsiga meesha ay ka gaareen waxa weeyaan ayagoon wax la wey maadaama ay ogaadeen in wax laga weydiisana bay hore ay u degdegeen marka fiiri anti mukhafafa min athaqiila ficilka ay la xariirtay yu'amaluuna waa ficil oo mutasarif hayru ducaa in laga fasliyay ahayd lidaruurati shicri baa diiday markaasaa la wada xariiri saasaa laleeyahay wa rubamaa jaa inuu yimaadaa la arkaa ismu an an isimkeeda fii daruurati shicri musaraxan bihi asagoo la cadeeyey gayra damiiri shani asoon damiiru shani aanan ahayn oo fa yaatii khabaruhaa wuxuu yimaadaa khabarkeeda xiinaidin mufradanna waa yimaadaa wa jumlatanna waa yimaadaa waqad ijtamacaa labadoodii way kulmeen fii qowlihi marka wuxuu leeyahay anti markii la fuday waxaan yihi damiirkeeda isimkeeda damiiru shani maxduuf in laga dhigo marka w laakiin fii gayri daruura waatuu soo yiri daruura awgeeda waxaa dhici karto ina isimkeedii oo in la xadfa la rabay in la sheego ko markaa musaraxan bihi waa asoo haddana damiiri shani aanan ahayn marka saas hadday noqoto jumladii khabarkii aan lahayn khabarkeeda waa inuu jumlo noqdo aan lahayn xataa shardi markaama noqonaya isim waa noqon kara labadii waxay ku kulmeen kulmeenuu yidhi biqowli shaaciri bianka rabiicun wagaythun mariicu wa anka hunaaka takuunu thimala ayib marka wuxuu leeya bianka adiga nin yahow rabiicun aad tahay gu iyo wakaythun aa tahay mariicun la daaqayo wa anka adiga hunaaka waxaad ahaanaysaa takuunu waxaad ahaanay dheh wa anka adiga takunu hunaaka meeshaad waxaad ahaanaysaa athimaala marka fiiri waxa weeyaan damiirkii horta anti waa la fuduyo bianka aliri biannaka ma la dhihin oo hadda anti way fududahay waa kow midda labaad isimkeeda lama xadfino waa kan la sheego ninaa lagula khitaabaya bianka marka damiirkii waa la sheegay marka ugu hore musaraxuu noqday midka labaad damiiri shani ma ahna marjiciisa ninka lagula khitaabayo waa geyra damiiri shani alayiri bianka adiga nin oo mamduuxa la ammaanaya rabiicun baad noqonaysaa waa roobkii wagaythun rabiic waa guga weyaan wagaythun matarkii mariicun macnaha wax la daaqa bixinay mariica bimacnaa waxaa lagala jeeda marca roobka waxa ka laazimaya waa daaq inuu ka soo bax wa anka adiga takuun hunaaka waxaad ahaanaysaa athimala bimacnaa ninka eh, wax dadka u gargaaro yaad noqonaysaa bimacnaha ninka kaydka ah oo dadka u gargaara fi waqti alxaaja yaad noqonaysaa dabcan qof intaas ma noqon kare laakiin waxaa waye ammaantaa sideedaba mubaalaga ay ku jirtaa marka isimkeedii waa la sheegay mar labaad damiiru shani maaha mar saddexaad khabarkeedii mufrad buu noqdo bianka rabiicuna lirabiicun khabaru anti waay marna waxau noqdo jumlo oo wa anka markii la yidhi takuunu athimaala jumladan kaana min ismiha wa khabariha fi maxali rafcin khabaru an baa laleeyahay marka haddii isimkeeda la sheego khabarkeeda mufrad mufradu noqon karaa jumlana waa noqon karaa oo haddii isimka la gooyana khabarka inuu jumlo noqdo unbaa waajib ah sidaan hore usoo sheegnay wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin